بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة waxaan ka soo baxnay kitaab اliimaan kitaabka jaamica ee saxiixu muslim wuxuu ka mid yahay kitaabta siddeedda baab ee lagu garto kitaabku inuu jaamic yahay ou koobay sideeddaa baab waxaan kusoo sheegnay muqadimada aljaamicu aladii xawaa manaaqiban wa siyaran wa fitanan wa adaban tafsiira min raqaaqa waalcaqaa'ida wahaaminu laxkaamu khud nilta alhudaa shantaa marka sideeddaa waxaa ugu horreysa oo kasoo marray hadda aliimaan kitaabu aliimaan kanna waa kitaabkii labaad oo axkaamtii ayuu u taagan yahay markaan ka soo baxnay aldahaaratu min alarjaas yuu musanifku wuxuu galay aldahaaratu min alanjaas alrijzu wixii shirkiga iyo shawaa'ibta iyo xumaanta caqadiga ah in nafta laga dahiro oo iimaan iyo caqiido wanaagsan lagu dahiro ayaan ka soo baxan oo kitaabu liimaan kadib oo musanifka wuxuu galay dahaarada laga dahaaro qaadanayo nijaasada iyo khubudka waxa waysada waajibiya ama qabayska waajibiya waxaa lagu dahaaro qaato biyaha ama turaabta iyo carada liistibaaxati almaxduur wax mamnuuc ka ahaadoon la imaan karin si aad ugu banaysato ka salaati wa naxwiha sida salaadii wax kale waxyaalaha weysada dahaarada loo shardiyo midda kale munaasabada ay la leedahay kitaabu dahaara kitaabu liimaan dahaaradu waxay u taagan tahay salaada iyo shuruuda salaada salaaduna waa rukniga labaad bacda aliimaan arkaanta marka laga hadlayo islaamka rukniga labaad salaada weeye marka in rugnigii koowaad oo iimaana haddii laga hadlay rugnigii labaad oo salaada ah lagu xijisiiyo salaaduna waxaa weeyaan furaheedu waa dahaarada in la dahaaro qaato waana shardi asaasi oo shuruudda ka mida a salaada loo shardiyo intaan weli salaada la gelin marka calaaqadaasa udhexaysa kitaabu liimaan iyo kitaabu dahaara baabu fadli اlwuduu dahaarada markaa waxaa ka mid a ah in la weysaysto oo xubnaha la dhaqo sharciga uu na amray in la dhaqo fii suurati lmaa-idana ilaahay uu ku faahfaahiyey uu ku sheegay faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila almaraafiq wamsuxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn marka alwuduu qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur isxaaq ibnu mansuur alkawsaj abu yacquub almarwasi qaala xadaanaa xabbaan ibnu hilaal albaahili qaala xadaanaa aabaan aabaan ibnu yaziid alcaطaar qaala xadaanaa yaxya oo yaxya ibn abi kahiir alyamaami ana zaydan zayd ibnu salaam bin abi salaam alxabashi abu mucaawiyata dimishqi yarwi can jaddi wuxuu ka warinayaa awogiis oo ah abasalaam abasalaam alxabashi wasmhu mamduur اlbahili mamduur albahili ana aba salaam wahuwa mamduur اlbahili اlxabashi xadaثah wiilkaa awou u yahay zayd buu u sheegay zayd bnu salaam can abi malik اlashcariy saxaabiyun jaliil magaciisana waa lasu khilaafay qaala wuxuu yidhi abu maalik qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam nabiga wuxuu yidhi adduhuuru dahaaro qaadashadu shadruliimaan iimaanka shadrigii iyo niskii weeyaan iimaanka waa takhliya wataxliya altakhliya can alrabaa'il waxa xun oo dhanoo laga baxo iyo altaxliyatu bilfadaa'ili wixii wanaagsanaa in la qaato marka dahaaradu waxay baabi'inaysaa wixii radaa'i radaa'ilahaayoo xumaa iyo wixii kaa hor istaagnaa inaad salaadda tukato niskaa haddaad la timid oo dahaaradii ah iimaan baad la timid marka waxaa kaloo la yidhaahdaa aliimaan bimacna salaat wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina oo salaadda loola jeedo ma dayacayo salaaddii marka maxay u qaybsantay shuruud iyo arkaan arkaanoo markii salaada la gala a ah wax bilaabanayo oo maa kaana fii daakhili ilmaahiya baa yidhahda iyo shuruudoo maa kaana khaarij ilmaahiya intaan la gelin salaada diyaar diyaargarooga ah. shuruuddaasi waxaa hogaaminaya alwuduu wadahuur dahaar qaadashada iyo weyse qaadashada waxaa kaloo la dhahaa manaa shadrigu waa bimacnaa juz ma aha nisfu shay ee juska lagu magacaaba mararka qaar shadri sida jihada loogu magacaabo fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam marka addahuuru dahaaro qaadashadu shadru liimaani ee juzun min aliimaan waa qeyb iimaanka ka mida ah. iimaankii aan soo maray inay ehlu sunnuhu qabaan qowlun billisaani wa camalun fi ljawaarixi wa fi lqalbi qayb ka a ah, waxaa ka a ah ajsaadiisa iyo anwaacdiisa iyo aqsaamtiisa waysada ka mida iimaankii buu ka mid yahay walxamdu lilah qofka oo alxamdu lilah yidhaahdo kelimadaasi tamlau lmiisaana miisaankay buuxisaa subxaan allahi iyo walxamdu lilaahi ood israacisana aani iyaguna miisaankay buuxiyaan aw tamla'u waxay buuxisaa almiisaan miisaankay buuxisaa alxamdu lilaah subxaan allah walxamdu tamla-aan in la yidhaahdo oo markaa mubtadihii khabarkii laiswaafajiyo xagga taniyada iyo in uu tamla'da la iska dhaafo ifraad lagu mararka qaar khabar laga dhigo lilqariina qariinadaana marka tusaysa way bannaan tahay wa subxaana allahi walxamdu lilaahi tamla'aani waxay buuxiyaan aw tamlow waxay buuxiyaan maa bayna asamaawaati cirarka iyo walardi dhulka inta u dhexaysa ayay buuxinayaan kelimadaa fiiryarideeda subxaana allah alxamdu lilaah waxaa lagu buuxiyaa hawaabka iyo ajirka laga helaya samada iyo ardada inta u dhexaysa labadaa kelima midna waxaa weeyaan waa takhliya midna waa taxliya subxaana allah tanziihu naqaa'isi wa kulamaa laa yaliiqu lijalaalihi subxaanahu wa tacaala canhu in wixii nusqaan oo dhan ba ilaahay laga nasaho laga fogeeyo walxamdu lilaahina waxaa weeyaan ihbaatu sifaat alkamaal lilahi rabbi alcaalamiin in sifaatka kamaalka iyo qudsiyada iyo dhammaystirka o dhanna ilaahay subxaanahu wa loo ihbaatiyo ka subxaana allahi walxamdu lilahi tamla'aan waa shay cibaado ahoo qowl ah ajirka iyo habaabka laga helina waa macnawi haddana maca daalika wax maxsuus oo xisi ah laga dhigayoo wax samadii ardada buuxinaya ilaahayna subxaanahu wa tacaala awooddiisu waxba kuma ahaa acmaashuna intii xisi loo bedelo yaa la miisaamaa miisaan baa la saaraa wa nadacu mawaasiina alqisdi liyowmi alqiyaama waa ku ilaahay leeyahay nadacu mawaasiina alqisda liyowmi alqiyaama marka miisaanka asaga la dejinayo waxaa lagu lasaaraya acmaashi baa la saari camalkaasna jurmi buu leeyahay oo kafada labada kafatayn baa la yidhi labada kifo xadiiu biaaqa waa kii nabiga alayh salaam ka sheekeeyey bidaaqo ama kaar laa ilaaha illa allahu ku qoran tahay iyo sijillaad intaas oo fayl oo dembi qofkan uu la yimid yaa midna miisaanka la saari xumaanta kelimadii iyo muxuuha bidaaqadan dhankaa lala saaraya marka camalkii laftarkiisa in la miisaamayo garanaysa markaasi laa ilaha illa allahu ay miisaankii cuslaanaysaa oo labadii kifa ay rajaxaysaa iyadu marka acmaashaas iyo kelimaadkaas oo dhan in la miisaamayo ina tusaya xadiidka iyo qur-aanka iyo adilada nusuusta waxaa ka mid ah kelimataani khafiifataani cala alisaan haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani araxmaan haqiil bale haqiil waa wax cuslaynaya wasalaatu salaaduna nuuru nuur wey salaadu waa nuur nuurun fi lqalbi qalbiga ayay nuurinaysaa oo faaxishada iyo munkarka iyo xumaantoo dhan intay saarto yay iimaan iyo yaqiin iyo alla kacabsi ka buuxinaysaa wejigana way nuurinoo qofka musalligay tukada iyo kuwaan tukanin isku weji ma aha qabrigana waa lagu nuuriyaa qofka musalligaa nuur buu ku helaa qiyaamaha iyo xashrigana ilaahay nuur buu oga yeelaa subxaana wa tacaala waa ka nabigeena leh bashir ilmashaa'iina fi dulami binuuri tam dadka socda xilliga mugdigaa salaadda u socda nuur ugu bishaareen wasadaqatu sadaqada oo wax lama baxaa xoolahana burhaanun waa daliil iyo xujo cad tusaysa calaa sidqi iimaani lmusadiq qofka musadiqee wax sadaqaysanaya iimaankiisa inuu run ay ka tahay leanna xoolaha bini aadamku way jecel yihiin wa tuxibuuna almaala xubban jaman buu ilaahay leeh xoolaha aad baad u jeceshihiin wa inahu lixubbi alkhayri la shadiid xoolaha jeceylkooda aad bay ugu daran tihiin ayuu ilaha ilahi subxaana wa tacaala shayga marka aad loo jecel yahayna waxaa uu lagu bixin karaa wax laga sii jecel yahay qofka markuu helo ayuu ku bixin karaa marka markuu sadaqada bixinaayo iimaan iyo alla kacabsi iyo inuu ilaahay u bedeli doono aakharana uga horraysa waxaasuu ka jecel yahay xoolihii uu jeclaa marka burhaan weeyaan oo daliil iyo xujacad weeyaan waxa uu sheegana islaamnimo iyo iimaana inuu ka run sheegayo sadaqadu uu bixiyaa tusaysa wa sabru sabrkuna diyaa iftiin iyo nuur weeyaan diyaa weeyaan waa iftiin maca alxaraara bay qaarkood leeyihiin qofka markuu sabro oo macsiyada iska xanibo iska reebo oo masaa'ibta ku sabro oo daacada iyo takaaliifta sharciga ku sabro nooc xaraare iyo kuleel iyo mashaqo ayuu dareemayaa noocaasuu dareemayaa marka waxaa la socotaa xaraaradaas marka iftiin baa la socotaa huwa اladii jacala shamsa diyaaan wاlqamara nuura marka diyuhu waxaa weeyaan waa iftiin maca alxaraara lanna sawirkaa wuxuu wataa takaaliif iyo culays iyo mashaqa ayuu wataa iftiinna waa leeyahay nacam wasabru sabrkuna diyaa waa iftiin oo qofkaa wuxuu ku helayaa iftiin iyo diyaa iyo caaqilo wanaagsan iyo cidhir fiican buu ku heli waa ka uu leeyahay shaacirku asabru milu smihi muru madaaqatuhu laakinahu maxmuudun cawaaqibi nacam laakinahu maxmuud alcawaaqibi cirhibtiisa ah, mid loo hamaahadyo wey ah, nacam wاsabru diyaaun wاlqur'aanu xuja qur'aankuna xujo wey laka aduu xujo kuu yahay linafcika faa'iida kuu yahay haddaad akhriso ku dhaqanto tadabburto ku khushuucdo ku camal fasho ku qanacsan tahay qur-aanka oo masecadeedka aduu xujo kugu yahayoo qofkii qur-aanka qaadan waaya rumayn waaya ku dhaqmi waaya akrin waaya ku camalfali waaya qur-aankaa barri la doodaayo xujo ku ah kullu naasi dadka dhammaan buu nabigu yidhi yaqdu way kallahayaan dadko dhan way wada kallihi ka gurigiisa jiifa sariirta xataa waa kallahaya waagaa baryey iyo qoraxdaa socota iyo falagaasi wareegaayo wakullun fii falaki yasbaxuun buu kudhex jiraa isagoo kudhex dabaalan kudhex jiraayo falaggaa dabaalanaayo isagana kudhex jiraa maalinta ayada ah walidaalika ayaa ibnu qayim wuxuu leeyahay qof walbaba xataa cala sariir addunya waa socdaa buu leeyahay naam ah. qof walbaba xataa sariirta aduu saaran yahay qof socdo weeyaan laakiin ama mutaqadim weeye o ama waa mutaakhir ah. ama uu horay u socdaa ama gadaal buu socdaa kullu naasi yaqdu waa la wada kallihi oo maanta haddii lagu weydiiyo maxaad qabatay sariirtaan saarnaa salaaddii ma tukanin buu qof dhihi kuna wuxuu leeyahay waa cibaadayso masaajijkaan aaday marka nin walbaba waxaa way shaqu qabtay kullu naasi yaqdu haddii la kal lahay fabaayicu nafsah qof walba naftiisi buu iibinayaa haddaad wax gadana ama ribix iyo faa'iidaad heli ama khasaara kugu dhici marka la gatay naftii fa muctiquhaa qof naftiisa waa xoreeyey alluu ka iibiyey subxaanahu wa tacaala oo camal wanaagsan iyo khayr iyo wax janno uu ka helaayuu ku gatay aw amase muubiqa waa halaagi oo xumaan iyo macaasi iyo munkaraad iyo waxaan wanaagsaneen buu la aaday marka waa halaagsanaya qof walbase waa kallihii naftiisana waa gadaya ee qofka naftiisa ribax iyo faa'iida u soo jiida iyo ku khasaare u soo jiida labada umooy waa xadiid cadiim xadiid xadiid aad u weyn oo inaan xisaabtanno oo adkaarta iyo khayrka iyo daacada iyo wanaaggana aan nafteenna aan huwinno wixii oo idinla aan ka fogaana loo baahay baabu wujuubi tahaarati lisalaad tahaaradu inay waajib tahay salaadana ay waajib u tahay bale shardun min shuruudi salaad weeyaan shardigan waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu min cadamihi alcadam wax haddii la waayo wixii loo shardiyana la waayn waysalaan qofkii tukana salaad ma jirto saasay waxaa ka dhiganta qaala xadaanaa saciid bn mansuur qutayba bnu saciid wa abu kaabin aljaxdariyu walafdu lisaciid lafdiga xadiidkale saciid bn mansuur baa qaaluu waxay dhaheen xadaanaa abu cawaana alwadax ibn cabdillaahi alyashkuri can simaaq ibni xarbin can muscab ibni sacdin qaala wuxuu yidhi dakhala cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi bnu cumar ibn khaaab alcadawi radia allahu canhuma saxaabigaa ibnu saxaabiga ah ayaa wuxuu leeyahay wuxuu u galay calaa ibni caamir ina caamir buu u galay cabdullaahi baa la dhihi jiray cabdullaahi ibnu caamir ibnu kurays ninkaasuu u galay yacuudu asagoo booqanaya waa ninkaa markaa booqashuu ugu tegay cabdulahi binu cumar baa booqanaya waa xanuunsanaa ibnu caamirkan cumaan binu cafaan bay ilmahabreed yihiin hooyooyinkood baa wada dhashay marka yacuudu asagoo booqanaya wa huwa mariid ibnu caamirkana waa xanuunsanaa waa jiranaa cabdullahi ibnu caamirkan fa qaala markaasuu wuxuu yidhi ibnu caamirkii la booqday alaa tadcu llaaha lii ilaahay miyaadan ii baryeenin yabna cumara ibnu cumarow waa xanuunsan yahay tabar ma hayo hadda si qabow oo jilicsan buu u hadlayaa oo dhimrin ay ku jirto alaa waa iska cardi alaa tadcu llaaha lii yabna cumar ibnu cumarow miyaadan ilaahay ii baryeenin inuu icaafiyo i bogsiiyo qaala ibnu cumar wuxuu yidhi inii samictu waxaan maqlay rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam oo yaquulu leh laa tuqbalu lama aqbalo salaatun salaad bikayri duhuurin weyse qaada'aan weyse la'aan iyo dahaaro la'aan salaad la aqbali maayo lama aqbalaayo qabuulkuna waxaa weeyaan ijzaha ayaa ka horeeya horta salaadaada inay asaxdo markaasaa aqbal iyo aqbal la'aan ilaahay baa u taala subxaana kol haddii marka qofkaba uuna weyse qabin salaadiiba kama asixinba cadam lijzaana yataratabu cadamu lqabuul inaan laga aqbalin camalkiibaa ka ratibmaya laa tuqbalu salaatu bigayri duhuurin dahaara la'aan salaad lama aqbalo walaa sadaqatun sadaqana lama aqbalo min guluulin khayaamo xaggeed ka ahaatay oo xoolo qofka uu soo khayaamay oo uu soo dhacay sadaqo uu baxsaday waxba ka heli maayo ajriya tawaab ka heli maayo markuu bixinayana wuxuu u bixinayaa calaaniyata takhallus buu u bixin ee calaaniyata hawaab iyo ajri aad ka heshid uma bixinayo hadduu meel kale uu ku celiya u waayo dowlad buu ka soo qaaday dowladdiina fasaad baa iyadaba faraha kula jirtaa qofka u horreeya loo celiyaa laqaaya oo danam siinaya marka waa meel ka daran bay sii geli oo khamre iyo balaayaa lagu sii cabbi karaa si aad yeesha ma haysid wixiina inaad ka takhallusaada rabtaa marka waad bixin kartaa dadkaad siisiin kartaa meelaad ku bixin kartaa laakiin calaa niyati takhallus inaad isdhaafiso ood ka dhexbaxdaad rabtaa marka niyadaasi yaa bimathaabati towbati nasuux qofka toobad keenay oo kaluu noqonoo ajirka halkaasaad ka heli ee sadaqaad bixisay ajir kama helisa walaa sadaqatun min ghuluul khiyaamo xaggeeda xoola la khiyaamayna sadaqo lagama helo wa kunta waxaad ahayd adiguna ibnu caamirow cala albasra basra korkeeda yaad madax u ahayd wa kunta waaliyan cala albasra basraad waali u ahaan jirta hadalku waa sarbeeb wuxuu ka dhigan yahay ii ducee baad leedahay ducaduna aadaab iyo shuruud bay leedahay waxaa ka mida inaad xalaal cun tahay waxaa ka mid a ah inaadan khayaamo iyo huluul la imaanin adiguuna basraad madax ka aheedoo waxaad bixinaysay oo waxaad soo dhacday buu ahaa ajriga tabaab kama helaysid ducada ijaabadeedana markaasi arrinta meeshaasi waa yar adag tahaye toobad baa ugu daaqaya marka war isgaar weeyaan macnaha isgaar oo radulmadaalim intaad samayso wixii aad dhacday oo dhan iska celiso allahaad ka baqdoo toobad keento markaasi ilaahay toobadda waa aqbalayaa intaan la gaarin qarqarada iyo sakaraatulmowdka saasuu marka ugu baaqayaa qaal markaa laakiinse ducada halkaasi ibnu cumar radi allaahu canhu wuxuu ahaa saxaabada dadka aad iyo aad cibaadada iyo mutaabacada aad ugu tashadud u ahaa wa ilaa qofka faasiqa bal ee gaalkaaba loo ducayn karaaba gaalkaaba loo ducayn karaa bilhidaayati wاtawfiiqi watawba tawbaa lagu ducayn karaa ilaahu hanuuni allahuma hdi qowmi fainahum laa yaclamuun iyo allahuma hdi dawsan waati bihim hidaaya ayaa looga baryaa ilahay inuu hanuuniyo ayaa ilaahay looga baryaa subxana wa tacaala markay nabiga u imaadaan reer kuwa gaala oo yuhuudah oo intay qori sanka iska geliyaan hindhisoodan alxamdulilah ay dhahaan yarxamuka allah inuu dhuhu rabaanabiyay rabaa nabiga inuu naxariis ilahi uga baryo yahdikum ullah buu dhiji allah ina hanuun horta hanuunka yaa ka horraysa marka hidaaya waa loogu baryi karaa qaala xadaanaa muxamed ibn muhana alcanazi abu muusa wibnu bashaar maxamed ibnu bashaar bin dar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucbatu wbnu xajaaj xaa waxadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa xusayn ibnu caliy can zaaida zaaida ibnu qudaama qaala abubakr wuxuu yidhi wakiic abubakr iyo wakiic waxay dhaheen can israa'iil ayagoo ka warinaya israa'iil ibnu yuunus ayay ka wariyeen kulluhum kulluhum buu ku yidhi marka shucab ibnu xajaaj iyo muxuu ahaa zaaide iyo israa'iil kulluhum can simaaq ibni xarb simaaq ibni xarbi bay ka wariyeen bihada alisnaad can الnabiy sal l slam milah mutaabaco weeyaan bimilihi xadiidkan hore soo marray wax lamida abu cawaana oo simaaq ibnu xarbi riwaayad hore ka warinayay saddexdanba mutaabicinayaan qaala xadaana muxamed bnu raafic naysaburi qaala xadaana cabdurazaaq bnu hamaam asancaani qaala xadaana macmad ibnu rashid ilasdi can hamaam ibnu munabih akhii wahb bnu munabih wahb bnu munabih ninkii dhihi jiray walaalkii weeye labadaba laba imaam weeyaan ahoo macnaa a'imat lxadiidka ka mid a hamaam bnu munabih iyo wahb bnu munabih qaala wuxuu yidhi hamaam hada ma xadaana abu hurayrata can muxamedin rasuuli lahi sal l slam fadakara axaadiia minha waa saxiifatu hamaam can abi hurayra la yihahda saxiifatu hamaam iyo riwaayatu hamaam can abi hurayra saasuu ku wada wariyaa markaasuu muslim marka hadba in kaaga soo qaadi maxalu shaahid kaaga soo qaadaya wa qaala rasuulu lahi sal اlah alيه wasalam shaahidkiibu kaaga soo qaadaya wa qaala rasuulu lahi sal اllah alيه wasalam laa tuqbalu lama aqbalo salaatu axadikum axadkiin salaadiisa idaa axdaa hadduu xadao xataa yatawada ilaa uu ka weysaysto markii la weydiiyey abu hurayra min xadramuud u weydiiyey mal xadatu ya abaa hurayra wuxuu yidhi fusaaun aw duraaq buu yidhi waad neefta dabada ka soo baxda ayaa waxaa la yidhaha xada la yihahda wax alla wixii waysada buriyo o dhanna waa soo gelayaan laa tuqbalu salaatu axadikum idaa xadata hadduu xadata xataa yatawada idaa axdatadaas marka lama kala qaadin hadduu yahay qof naasi oo halmaamay iyo hadduu yahay daakir intaba intaba lama kala qaadinoo hadduu uu xasuusan yahay hadduuna xasuusnayn maalan salaaddii tukaday isagoo wayse qabin markuu tukaday kadib buu xasuustay inuu wayse qabo inuu weyse lahayn oo xada uu qabay salaadda waa inuu soo celiyaa salaadda waa inuu soo celiyaa oo shardigii salaada oo wuduu iyo weyse aha la waayey ayaa la waayey laakiin culamadu waxay leeyihiin hadduu markuu tukaday kadib uu maradiisa nijaaso ku arko ama cawradiisii maradii waxuu ku arko waxyaalaha taasoo kale ah laa yuciidu salaata salaaddiis ma celinaayo awaamirta iyo muxuu ahaa waxyaalaha maxduuraadka ee kala qaadayaan wixii lagu amray oo tahaaro oo kalea laabudda inaad la imaato laa tuqbalu salaatu axadikum ida axdaa xataa yatawada ilaa uu ka weysaysto yatawadada waxaa loo wadaa yani yatadahar dahaaradaas wayse biyana way noqotaa tayamum iyo gebagabana wuu noqdaa lagu gebagabaysto marka ilaa uu xadadkiisa kor yeelo baabu sifati lwuduu'i wa kamaalihi waysada tilmaanteeda iyo weysadii oo dhammaystiran ayaa laga hadlayaa kamaalka waxaa laga hadlayaa waysada waxaa weeyaan waxay qabtaa aqal iyo awsat iyo akmal bay qabtaa ah, tawada'a nabiyu sala la alay slam maratan maratan tawadaa nabiyu maratayni maratayni tawadaa anabiyu sal la alay wasalam alaaan alaan intaba way soo arortay isbaaq baa yaa layihahdaa kamaalka isbaaq oo inaad weysadaysa saddexaad xubin walba mariso dabcan waxaa khilaaf ka taagan ay fuqahadu ku kala go-een bayna ashaaficiyati min jiha wa bayna jamhuuri min jihati weji madaxa masiidiisa madaxa masiidiisa laisku hayaa ma soo gelayaa tikraarka waa masala khilaafiya wey qaal xadaanii abu aahir axmed bnu camr bn cabdilaahi bn camr bnu sarxin albasri xarmala ibnu yaxya tujaybi qaala waxay yidhaahdeen akhbaranaa ibnu wahbin cabdullahi ibnu wahb almasri can yunus ibnu yaziid alayli can ibni shihab azuhri ana caطaa ibnu yaziid alaythi ahbarah ana xumraan xumraan ibnu aabaan mawla cumaan bnu cafaan radia allahu canhum ahbarahu wuxuu u warramay xumraankaasi yaziid buu warramay cadda ibnu yaziid buu warramay ana cumaan bnu cafaan amiiru lmu'miniin radia allahu canhum ardaah dacaa wuxuu u yeedhay biwadu'in weyse fatawada waa weysaystay waysadii keena intuu yidhi weysaystay waxaa laga qaadanaya waysada iyo waxyaalaha cibaadada lagu gaaraya wasaaisha inaad khaadim ereysan karto oo qofkuu keeni karo oo aad dhihi karto qof ii keen dacaa biwaduu'in fatawadaa waa weysaystay markaas fatawada'daasi ijmaalka tafsiilkeeda uu bilaabay faqasala kafayhi labada sacab buu dhaqay alaaa mara dhex jeer waa farxashaa loo wadaa intaada weelka iyo waxba gelina faraxalo marka hore waa farxashay uma madmada waa laqluqday wastanara waa iska soo firdhiyey istintaarka waa istinshaaqu kasoo horjeedaa istanshaqa waa sandaarsadoo sankii biyihii geliyey wastanara waa iska marka istintaar ma suuroobayo ilaa istinshaaq la helo marka istanshaqa meesha ku jirta waa sandaarsadoo biyihii uu geliyey kadib wastantara waa iska uma asla wajahu wejigiisuu dhaqay alaa maraad saddex jeer ayuu wejigii dhaqay soo maarate alaa maraad kamaalka wey saddexdaa lagama badin karo oo qofkii afar jeer wejigiisa dhaqa asagoo og oo garanaya bidcuu la yimid ziyaaduu la yimid qulugu buu la yimid lamana baahan arrintaas ma bannaana marka waa saddex baa ugu badan lagama badin karo waa khayr baan kordhisan oo waa iska sii ziyaasani lama ogolo waxaa weeyaan wixii muxadad ah oo tiradeeda ay go'an tahay in wax lagu daro ziyaadadaasi bidcay noqonaysaa waxay soo gelaysaa man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fa raddu laga aqbali maayo bidcana ajirka keen mays bale dembi baa kaa soo gaari alaa maraad buu wejigii dhaqay wejigaas marka la dhaqayana waa in xoogo wax lagu daro xagga fooda iyo dhinacyaha wax laga gaarsiiyo oo shaygan markaa hadduunan dhammaystirmaynin in maarata wax ziyaadaha lala imaada mooyaane ziyaadada waajib ay noqonoo qaacidadii ay fuqahadu ay dhihi jireen maa laa yatimu lwaajib ila bihi fa waajib waa inaad marka aad haddaad tana wejigoon baan ku joojinaya waxbaad ka tegi kartaa in yar haddaad ka tagto in ciddi dhan haddaad wejiga ka tagtana waysadaadi badala waxba kama jirto maba asixin maba guntabin marka ixtiyaad ha lala imaado oo markii wejiga la dhaqaayo xoogaha lagu daro weliba waxaa weeyaan quri iyuu nabiga calay salaam ku tilmaamay ummadda nabi maxamed calaamada lagu garan doono qurun muxajaliin wejigoodaa dharan gacmuhuna maarata waa dharaya wejigana waa nuuraya waa ifaya uma hasala yadahu gacantii buu dhaqay alyumna ee midigtaheed ilalmirfiqi jiqilka laga gaaro alaaa maraat saddex jeer marka mirfiqa waa soo gelayaa mirfiqa waa soo gelay oo haddii qaayada iyo maqiga ay isku jinsi yihiin dakhala waa soo geli waxa ilaah ka horeeya iyo waxa ka dambeeya isku jinsi haddii yihiin oo yad yadda iyo waxaa weeyaan waydiyakum ila almanaafiq waydiyakum ila almanaafiq marka manaafiqdu waxay soo gelaysaa yaddi bay soo geli saas darteed waxay weyaan waxa ilaah ka horeeya wax ka dambeeya hadday isku jinsi yihiin waxa ilaah ka dambeeya waa inuu xukunkii kii ka horreeyey wax ilaah ka horreeyey waa inuu galo wa calayhi ila almaraafiqi maca almaraafiq baa la arinaya saasaa marka lagu fasira maca almaraafiqi laakiin hadday kala ilaada waxa ka horeeya wax ka dambeeya ay kala jinsi yihiin ma soo gelayso markaa ma soo gelayso oo uma atimu siyaama ila leyl oo kale uma atimu siyaama ila leyl waxa soonku waa nahaar maalin weeye habeenkana waa afur marka ila laylina macnaha maaha habeenkii ayaa qaarka soonkii lasii wadaayo ma aha ee waxaa weya qoraxdaba haday dhacdo khalaas ila lmirfaqi alaa maraat saddex jeer xusullaha ama jiqillaha waxaad tidhaahdaba ayaa la dhaqi ayagana waa lagu dari weliba kor in loo sii qaadaa fiicanoo si hadhow qiyaamaha nuurka iyo iftiinka iyo xulalka iyo biladaha qofka loo gelinayo quruxda ay oogu badato waa sunna laakiin waajibka marka laga hadlaayo marfiqaynka iyo jiqilaha inuu dhaqo weeyaan uma qasala wuxuu dhaqa cumaan yadahu gacantiisa alyusra bidixda mila dalika sidii midigtii oo kale uu dhaqay bidixdiina uma masaxa ra'sa madaxiisibuu haddana masaxay soo maaragti masaxa ra'sa intii kale maxaa la lahaa alaaan xataa lugaha soo socda alaaan laakiin madaxii maxaa la yidhi masaxa ra'so basa lagu daayo tafsiilka markaa inta kaleba haddii la tafsiiliyey middan laga aamusay waxaa weeyaan asalkiiba ku noqonayaa inaan cadad iyo tiro aysan jirin oo hal mara ay kaaga filan tahay madaxa masixidiisa axaadiista cumaan binu cafaan ee saxiixada dhammaantoodna sidaas weeyaan riwaayo daciifa jirto oo cumaan binu cafaan laga wariyo alaaan taa waa daciif wey waxaana iyadana sii cadaynaysa masxu ra'si hal mar inuu yahay riwaayat cabdullaahi bnu zayd wamasaxa ra'sahu maratan way caddaysee way salaaxootay hal mara la masixi ama alimaamu shaafici raximahullah isagoo wuxuu qaatay in la masaxaayo madaxa saddex jeer saddex jeer in la masaxaayo ayuu qaatay oo nusuusta ka fahmay nusuustu ka fahmay uma qasala rijlahu yumna lugta midigta ayuu dhaqay ila alkacbayni anqawiha alaaa maraat saddex jeer uma qasala yusra bidixdi lugta bidixdeed midla dalika sidatii ra'aytu rasuula allahi sal allah alay wasalam nabigaan arkay oo tawada'a u weysaystay naxwa wuduu'i haada weysadaydan oo kale saan u weysaystay oo kale wax u dhow ayuu maarka weysaystay ila naftirkeeda ma noqon karto weysadan oo kale uma qaala wuxuu yidhi rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam man tawada'a qofkii u weysaysta naxwa wuduu'i haada sidanan u weysaystay oo kale uma qaama istaaga farakaca rakaca ragcatayn laba ragcadood tukada laa yuxadiu uuna sheekaynaynin fiihimaa labada ragcadood dhexdooda nafsahu naftiisa wax adduun iyo mashquul kale uuna ka sheekeynin manaa waa la wada asagoo qalbigiisa uu qaabishan yahay allah uu ka muuqdo khushuuc qur-aanka uu akrinaya la socda aan waxba sheeko kale iyo adduun kale aan gelin qalbigiisa qufira lahu waxaa loo dhaafaya maa taqadama min dembi dembigiisa wixii hormaray baa loo dhaafi buu nabiga sala allah alay wasalam yiri halkan waxaa laga qaadanayaa waysada markaad weysato in salaad la tukadaa fiican rakaca ragcatayni ragcataynkaasi haddaynan salaadii waajibkeed markaaba aad gashana way soo gelaysaa almaktuuba imaan doonta salaada faradkeed yaa tukata waysada ku tukatay ufira lahu maa taqadam min dambi iyadana way soo gelaysaan laba ragcadood oo marka markaad weysaysata oo dhan lala imaadana ayaduna waa lagu fasiray oo kiin bilaal ibn abi rabax radia allahu canhu ardaa muadinkii nabiga nabigu uu yidhi jannada markaan galaba waxaan maqlaa shanqadhaadee waxaad ku gashay wax gaar ahoo mutamayiz aad ku tahay oo aad kaga duwan tahay dadka kale balsheeg oo khaas ah ilan wixii kale waa lagula leeyahay markaasu wuxuu yii markaan weysaystaba xilli alla xilligaan weysaysto salaad baan tukan jir laba ragcaad baan tukan ayuu yidhi marka ajir iyo hawaab baa laga helaa ayib xadiidka markaa wuxuu inoo caddaynayaa fadliga weysadu ay leedahay iyo ajirka laga helo iyo dembi dhaafka laga helo haddii weysada sida saxdeed loola imaado sidaa darteed qofka muslimka markuu weysaysanayo ha isku dayo weysadiisii inuu u weysaysto sidii akmalkeeda dhammaystireed akmalkaana wuxuu ku imaan karaa khuruuj cani alkhilaaf wax allaala wixii weysada ku saabsan khilaaf bayna alculamaa inuu ka baxo inuu iskaga tago oo culummada qaar baa waxay qabaan tasmiyada bismillaahida masalada waa khilaafa wey marka la weysaysanaya bisig ma lala imanaya waa masala khilaafiya altasmiya almadmadma luqluqashadii ayaa ka mid ah alistinshaaq sandaarsigii baa ka mid ah oo laisku hayaa waa waajib iyo may waa sunno ayaa laisku hayaa waxaa ka mid ah anniya waysada niya ma u baahantaha shardi ma taha iyadoo cibaadada loo gaaniyeyna shardigna mal amal biniyaad laakiin waysada hal iyo cibaadada macquulatu macna am laa muran bay geliyaan fuqahada muran bay geliyaan tartiibka waysada in la tartiibiyo xubnaha sidan aayaddu ay u sheegtay in loo tartiibiyo ayaduna khilaafa ka taagan huwa waajib am laa nabigana calayhi salaatu wasalaam isagoo waxaa lahayaa un sifata wuduu'i waysadiisa muratab ina tartiibiyey uu farxashay wejiga ka bilaabay saa u waday alwah ayaa lahayaa almuwaalaat in la xidhiidiyo muwaalaadkuna waxaa weya xubin walba markaad dhaqayso tii ka horraysay intayna angegin waa inaad dhaqdaa wejiga markaad dhaqdo gacmaha waa inaad dhaqdaa intoon wejiga angegin haadihi mawaalaad mawaalaadka sidaasaa la yidhaahda ayaduna waxay ka mid tahay masaaisha culamada isku hayaan mawaajiba ma sunna waxaasoo dhan marka khuruuja cala khilaaf la imow bismillaahi niyadii la imow luqluqashadii sandaarsigii la imow tartiibkii la imow mawaalaadka xidhigkii la imow si ayna kuu dhaafin ajirkan iyo tabaabkan intaan leeg suuna kuu dhaafinba ah, khilaafkan waba sooba afjarba soo afjarba ufira lahu maa taqadama min dembi bale dembigiisa wixii hormaro dhan baa loo dhaafaya sakaa'irtii jamhuurta ku xumbaareen laakiin hadduu qofku niyad wanaagsan iyo ikhlaas iyo khushuuc oo la imaado salaadda uu tukanayo weysada uu la imaanayo niyadiisa aad ay u sarrayso waxaa laga yaabaa inuu ilaahi subxaana wa tacaala ajirkiisa u ziyaadiyo dembigiisana u dhaafo xata alkabaa'ir dunuubta waaweyn laakiin adilo kalaa ku xumbaaraysa culimmadu inay dhahaan sakaa'irtaa loo jeedaa iyo qur'aanka iyo sunnadaba in tajtanibuu kabaa'ira maa tunahuna canhu nukafir cankum sayi'aatikum iyo ida jtunibat alkabaa'ir xadiiska inoo imaan doonta oo salaadii yani salawaat lkhams baa la yidhi ah, salawaat lkhams markii laga hadlaayey ramadaanu ilaa ramadaan ramadaanu ilaa ramadaan in laga gaaro waljumca ila ljumca mukafiraatin lima baynahuna ida jtunibat ilkabaa'ir marka haddii salaadii faradkaheedba dhaafidda qofka loo dhaafaayo lagu xidhay kabaa'irta hadduu ka tago oo sakaa'irun lagu dhaafi waysadiina min baabi owla sakaa'irtun baa lagu dhaafi bay qaar qaateen gufira lahu ma taqadama min dembi qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi maxamed bin muslim weeyaane wa kaana wuxuu ahaa culamaauna culammadaanadii ibnu shihaab azuhri wuxuu soo gaaray saxaabadii uu soo gaaray culimmadiisa ka mid ahaa yaquuluuna waxay dhihi jireen haada alwudu'u waysadani asbaqu maa yatawada'u bihi waxa oogu xeel dheer weeyaane qofka uu ku weysa axadun qofka uu ku weysaysto lisalaad salaad uu weysaysto marka laga hadlayo weysada waxaa asbaq ah sifadan ayada ah asbaq waxaa la dhahaa akmal ugu dhammaystiran ugu kaamilsan saddex xubin walba haddaad mariso ama dhaqdo ku filan waxaa madaxa ka aheen oo murankaa ku tagay raajixun uu yahay in hal mar la masaxo oo laakiin masaxa asaga ah khuruuja can alkhilaafti baan gelaynaayo in aqbala waadbara madaxo dhan la wada masaxo sidaasaa afdala bikhilaaf maa dahaba ilayhi shaaficiya oo wax yar oo kugu filan yahay wax masax lagu tilmaami karo ayay dheheen intii marka qowlka raajixa uu kaa noqon lahaa oo ajr iyo tabaabku dhaafi lahaa madaxoo dhan masax madaxoo dhan masax marka asbaq maa yatawadau bihi axadu lisalaa wax ka badan saddexdaasi ma jirto mana banaana waxadaanii zuhayr bnu xarb abu khaytama qaala xadaanaa yacquub bin ibrahim yacquub bin ibrahim ibnu sacad bin ibrahim bn cabdiraxmaan bn cawf azuhri wey qaala xadaanii abi aabihiisna waa ibrahim ibnu sacad bin ibrahim bn cabdiraxmaan can ibni shihaab azuhri isaguna can cataa ibnu yaziid alayfi can xumraan ibni aabaan weeye mawlaa cumaana annahu ra'aa cumaan buu arkay oo dacaa biinaain weel buu u yeedhay oo waysagii keenad fa afraqa calaa kafay labadiisa sacab buu korka biyihii kaga shubay alaaa miraar intaadan faraha gelinin weelkii biyaha ah korka biyaha kaga keen marka hore faraxalo faqasalahumaa waa dhaqay labadii sacaba waa farxashay uma adkhala yamiina midigtiisiibuu wuxuu geliyay ilaahi weelkii markaa haddaad farihii dhaqatay oo gacmahaadii aad ogaatay inaad nadiifisay weelkii waysada gacanta waad gadgashan kartaa walow biyaha haba yaraadaane waad gashanaysaa alkaa mustacmalla biyihii ma noqonayaan calaa niyat alikhtilaaf ayay qaarkood dhahaan markaad gelgelinayso gacanta aad gelinayso kuma dhaqayside inaad soo qaadato unbaad u niyoonaysaa ina iyadaas isticmaalka ma wadid niyatikhtilaaf waxsaasay udhahaan uma adkala yamiinahu fi linaa weelkiibu geliyey famadmada waa luqluqday wastanara intuu santaarsaday oo sanka biyihii geliyey iyo wastantara iska firdhiyey uma asla wajhu aa maraat saddex jeer buu wejhiisa dhaqay wayadayhi iyo gacmihii ilalmirfiqayni joqolaha iyo xusullaha ay la socoto aa maraat saddex jeer uma masxa bira'si madaxiisii u masaxay uma asla rijlayhi labadiis lugood buu dhaqay aa maraat saddex jeer madaxii markaas alkaa masaxa ma ra'sihi hal mar unbaa lagu xumbaari waxyaalahay dariishanayaan jamhuurta waxaa ka mid ah inaan madaxa aan masixiisa sida xubnaha kale unan ahayn madaxa masixiisa marka horeba oo xubnihii kale waa la dhaqay maxaa isaga loo masixi litakfiifi xarad iyo culays baa ku jiraade madaxood mar walba biyo iskaga shubto oo biyo kaa da-aan marka haddii marka horeba takfiif loogu talagalay wixii takfiif iyo fududeen loogu talagalay inaad saddex ka dhigto waxaa weeyaan waa khilaafsan yahay maqaasidii iyo ujeedadii iyo xikmadii bay khilaafsan tahay uma masaxa bira'sihi uma qasala rijlayhi alaaa maraat uma qaala wuxuu yidhi cumaan qaala rasuulu lahi sal اlah alيh waslam man tawada'a naxwa wuduu'i hada weysadaydan oo kale ninkii u weysaysta uma sallaa ragcatayn laba ragcadood tukada laa yuxadiu uuna ku sheekaynayna fiihimaa labada ragcadood dhexdooda nafsahu naftiisa ufira lahu waxaa loo dhaafi maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii hormaray baa loo dhaafayaa salaad khushuucda hadduu tukado oo uu qaabishan yahay oo uu la socdo oo uuna mashquul uuna ku jirin iyo sheeko xadiiu nafsi waa loo dhaafaya dembigiisa baabu fadli wuduui wa salaati caqibahu waysada fadliga ay leedahay iyo oo salaad in la tukado caaqibahu waysada gadaasheeda salaad farada haddaad la kowsato sax haddii kalena ayadaaba sunno wadato sunnatulwuduu ayay leedahay xilli kastana waa tukan kartaa maadaama ay tahay salaatun daati sabab ay sabab leedahay xilli kasta waa tukan kartaa oo xillihii la nahiyey ee la diiday xataa waa la tukan karaa liannahu sabab bay leedahay adilo kalena caddaynaysa salaadaha sababta leh in xillina ayna ku xidhneen wax reebi kara aysan jirin qala xadaana qutayba bnu saciidin qaala cumaan bn muxamed bin abi shayba waisxaaq bn ibraahim alxandali ibnu rahawayhi qaala wa lafdu qutayba lafdiga xadiidkana waxaa iskale qutayba ibnu saciid ibnu jamiil aburaja qaala isxaaq wuxuu yidhi ahbarana waqaala alaakharaani xadaana jariir ibn cabdilxamiid can hishaam bn curwata can abihi curwa bn zubayr curwatu ibnu zubayr ibnu cawaam alsadi taabiciyun min alfuqahaai sabca buu ka mid ahaa fii casri taabiciin curwa bn zubayr yulaqab laqabkiisa waxaa la dhahaa ibnu xajaais aljanna ibnu xajaa'is aljanna afartii cajuuso ee jannada galay carabigida cajuuso innaga af soomaaliya haweenkeenna iyo dadkeennaba waa ka waa ka caroonayaan cajuuso marka la dhaho cajuusada waa qof weynaadoo duqoobay oo cajazay oo xoogiisii nashaadkiisa u yaraaday marka afar haween oo waaweyn oo ahlu janna ah ayaa maaragtay yuu ka farcamay oo cumar bin zubayr waxa laga hadlayo mogtahay hooyadii ma taqaana ya asba binta abubakr wey daati habareertiina caaisha binta abibakr asidiiqa bintu sidiiq ayib eeddadiisna ya waxaan ujeeda ayeydiis aabihii dhashay safiya safiya binti cabdilmualib soo maa camatu rasuulillaahi ee ayeydiis ah. dhinacan kalena aabbihiisaas zubayr waxaa asagana eeddo u ah hooyadii garanay zubayr hooyadii oo safiyo weeye laakiin eeddadiis waayo khadiija bintu quwaylid ah, oo zubayr bin cawaam bin quwaylid iyo khadiija bintu quwaylid waayo cajaa-is oo saxaabiyaada ah, marka curwa binu zubayr radia allahu canhu can xumraan mawlaa cumaan binu cafaan qaala samictu cumaan binu cafaan baan maqlay wa huwa bifinaa'i lmasjidi masjidkii nabiga calayh salaam ardaadiisa isagoo jooga iyo meesha barandhada la dhaho fajaahu muadinu muadinki baa u yimid cinda alcasri casrka agtiisa iyuu u yimid si aadaanka waqtigi waa la gaaray isdiyaari waayo fadacaa wuxuu u yeedhay biwaduuin weyso fatawada'a waa weysaystay uma qaala wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartaye la uxadiannakum waxaan idiin sheegayaa xadiian xadiid lowlaa aayatun aayad haddayna jirin fii kitaabillahi qur-aanka ku sugan maa xadatukum iniima sheegeen aayaddaa haddaynan ahayn aayaddu waa aayad ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayanaahu linnaasi fi lkitaab ulaaika yalcanuhum ullahu aayadda ka hadlaysa wey lacnadda qofka yani in aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaat aayadda ka hadlaysa kuwa wixii bayinaadaha qarinaaya marka maxaa la yidhi ulaaika yalcanuhum llahu yalcanuhum laacinuun lacanad baa loogu goodiyey waa kabiira min alkabaa'ir aayaddaas oo ka hadlaysa cilmiga in la qariyo in lagu naargedi oo lacanad iyo dembi kaa soo gaari haddaynan ahayn maba sheegeen buu leh ah, waxay ugu xumbaaraysa inaan cilmiga qariyo yaa laysku haystaa xadiidkii nabiga calayh salaam waa adkeeyey oo man su'ila cilman uma katamahu uljima bilijaami min naar ninkii intii cilmi la weydiiyo qariya naar baa afka loo gelinaya lagu xakamaynayaa cilmigaa asaga ah marka haddii wax shara kaaga imaan uusan jirin qofka ku weydiin tacanud uun oola jeedin tacanud iyo inuu adigu kugu dhibo uun oola jeedin una oola jeedin uqaarana iyo una culammada isku fiiriyana una oola jeedin qof cilmi iyo faa'iida raba hadduu yahay in laga e, maarata loo jawaabo oo loo sheego ayaa la rabaa ayaa la rabaa haddii markaas arrimahaa jirin ayib aayaddaa haddayna jirin maa xadatukum iniima sheegeen inii samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baa maqlay waa ka xadiidkii wuxuuna ugu sheegayn wuxuu leeyahay waxaan iniima sheegay wuxuu u leeyahay xadiidku waa xadiid camal yar oo ajri weyn laga helaayo iyo hawaab weyn marka waxaan ka yaaba itikaal inaad isaga un ictimaadaan oo camalkii kale intaa iska dhaaftaan intanuna ag fadhiisataan tanaan ka baqaya laakiin aayaddaasa igu xumbaari inaan sheego wax kastaba ahaatee ini samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul laa yatawada'u rajulu muslim rajul muslima ma weysaysto fayuxsinu lwuduu'a waysadana ma hagaajiyo oo shuruuddeed waysadii waajibaadkeedii iyo aadaabteedii ma ilaaliyo fayusalliya salaatan salaaddana ma tukado ilaa hadduu tukado intuu saa waysada u hagaajiyo afar allahu lahu ilahi wuxuu u dhaafa baynahu asaga xilligaa uu taaganyay wa salaati ilati taliha salaada ku xigta inta u dhexaysa dembiga waa loo dhaafaya waxadaanaahu abu kurayb salaada u weysaystay midda ku xigta waxadaanaahu abu kurayb maxamed bn alcalaa alhamdani qaala xadaanaa abu usama xamaad ibnu usama xaw xadaanaa suhayr bnu xarbi abu abu kurayb qaala xadaanaa wakiixaw xadaanaa ibn abi qaala xadaana sufyaan jamiican hishaan bay ka warin bihada isnaad wa fii xadiii abi usaama fa yuxsinu wuduu'ahu weysadiisa hagaajiya uma yusali maktuuba salaad farada tukada almaktuuba bay riwaayadan sheegtay riwaayada kalena maxay sheegtay ragcatayn ragcataynkana waxay tusays kartaa inayna farad waxba ahayn ilan salaadaho dhan maktuubada ah ragcatayn waxaa un kaga jirta salaada subax marka waxaad garanaysaa in riwaayaadku ay iskhilaafsan yihiin salaadun inaad ku tukato haddii tub farad aad dadka uusatana ku tuko weysadaasi ajirkaasaad keeni haddaad sunno tukata xadiidi bilaal iyo siduu sheegay xadiidkaa soo maray ayaduna waa sidoo kale wey salaad unku tuko markaad weysaysato waxadaanaa zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa yacquub bn ibraahim qaala xadaanaa abi can saalixin qaala ibn shihaab walakin curwatu curwa yuxadiu wuxuu ka warramay can ximraan annahu qaala inuu yidhi falamaa tawada'a cumaan markuu weysaystay qaala wuxuu yidhi wallaahi laa uxadiiukum inaan idiin sheegaynin la uxadiannakum dheh xadiian baan idiin sheegayaa wallahi baan ku dhaartay lowlaa aayatun fii kitaabiillah aayad kitaabka ilaahay qur-aanka ku sugan haddaysan jirin maa xadatukumuhu iniima sheegeen inii samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allah alay wasalam oo yaquulu leh laa yatawada'u rajulu nin ma weysaysto fa yuxsinu wudu'a weysadiisi ma hagaajiyo sidii loo baahnaa uma yusallii salaata salaada ma tukado ilaa hadda intaa dhacdo ufira lahu waxaa loo dhaafaa maa bayna isaga iyo salaadda uu tukaday wa bayna asalaati alatii baytagiha salaadda ku xigta qaala curwa wuxuu yidhi alaaya aayadda ku xumbaartay cumaan inuu xadiidkan sheego ku xumbaartay hiya qowluhu tacaala wey in aladiina yaktumuun maa anzalna min albayinaati walhuda ilaa qowlihi allaacinuun laga gaaro aayaddaa iyada ah qof kasta oo cilmi iyo aqoon garanaya ama su-aal cilmi ah la weydiiya ama lisaanulxaal ama lisaanulmaqaal meel xumaan iyo dembi laga samaynayo dadkuna ay ku xumbaaraysa inay sameeyaan jahli waxay ka dhigan tahay inay wixii samaynayaan aqoonlaan u samaynayaan kaanahu marka ayagoo leh annaga sidanaan sax u aragnaaye haddayna sax ahayn ha noo sheegto culummada noo caddayn laheed ayay leeyihiin su-aal baa meesha ku jirta dimnan marka su-aal bay soo gelaysaa marka qofka ka qariyaa oo aan sheegin oon caddaynin shayga isaga ee xumaanta aan caddaynin waciidkan daran ee aayaddu ay sheegtay bua yaa looga baqaayaa in maaragtay lacanad ay ku dhacdo inta wax lacanadooda ay dusha ka fuusho ayaa marka qofkaa looga baqayaa marka taasaa ugu xumbaanaysee hadal badni iyo shahwatulkalaam iyo ha lagaa sheega iyo ismuujin midna igama aha ayuu leeyahay cumaan binu cafaan inaan hadda maarata wax idin sheeg sheego waxay xumbaaraysa waasica diiniga iyo aayadda iyo qur-aanka iyo sunnadaasi iyo waxa kusoo arooray masaaishaasa dafcinayo riixaya qaala xadaana cabdu bnu xumaydin xajaaj bnu haacir ajaaj xajaaj ibnu yuusuf ibnu shaacir kilaahumaa can abi lwaliid qaala cabdu wuxuu yidhi xadaanii abulwaliid qaala xadaana isxaaq ibnu saciid ibnu camr ibnu saciid ibnu alcaas qaala xadaanii abi can abiihi aabihiisna waa saciid saciid ibnu camr saciid ibn waxaa ujeedaa isxaaq ibnu saciid ibnu camr ibnu saciid ibnu alcaas buu ku yidhi markaasu xadaanii abi isxaaq ibn asaqa kule aabbaha waa saciid ibnu camr can abiihi aabihiisa kalena saciid ibnu camarkaas camr binu saciid wey camr binu saciid alshdaq ashdaq kii la dhihi jiray wey qaala xaddaanii qaala kuntu cinda cumaana cumaan bnu cafaan agtiisaan joogay fadacaa biahuurin weyse u yeedhay faqaala wuxuu yidhi samictu rasuul allah markuu weysaysta kadib nabigaan maqlo yaquulu leh maa min imri'in muslimin qof muslima ma jiro taxduruhu salaatun salaad ay usoo xaadiri maktuuban la farad yeelay oo fa yuxsin marka salaadda xilligeeda la galo wujuubkii baa bilaabanaya weysadu waa waajib salaad si loogu marka waqtiga salaada la galo salaada inaad tukato rabt markaas waajibka waajib yuu noqonaya waajib mudayaqa idaa qumtu min asalaati faqsiluu wujuuhku marka salaada qiyaamkeedii markuu soo dhowaado xilligaas ayib laakiin haddaad sii weysaysato waqtigii ka hor waa fastabiqu lkhayraat waysadaa aad qabtabaad cibaado ka heli oo nabiga calayh salaam uu yidhi maa waadabahumaa ilaa muslim qof muslimun baa daa'ima weysada sideeday cibaado tahay inaad weyseqabka aad naftaada barto oo dahaarada iyo weysaqabka aad barto ilaahay maxabadiisa lagu helaa in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutaahiriin dahaaradaasi dadka qaba ee weysada qaba ee dahaarada ku dadaala ilahay waa jecel subxana wa tacaala naftaada haddaad bartana way sahlan tahay caado aad ka dhigato fa yuxsinu wuduuahaa waysadiideenna wanaajinaayo wa khushuucahaa salaada khushuucdeedina hagaajini wa rukuucahaa rukuucdana hagaajin waa khushuucsan yahay oo qalbigiisa xaadir weeye qur-aanku akrin buu la socdaa cabsi ilaahay baa ku jirta ilahaynu hortaagan yahay buu qalbiga gashanaya waa ogyahay oo rukuucaha ilaa kaanad waxay noqonaysaa salaadaasi kafaara ama weysadaasi dheh kafaara limaa qablaha min adunuub wixii ka horreeya dambigaa lagu dhaafaya maa lam yuuti hadduuna la imaanin kabiira soo maarti kabiira hadduuna la imaanin marka hadduuna kabiiro la imaanin maxaa laga wadaa laba macnoba waa la geliyay meeshan maa lam yuuti kabiira hadduuna kabiiro la imaanin iyay weysadaasi dunuubtiisii dhaafi laakiin hadduu kabiiro la yimaado waysadii waxba u tari qaar baa sidaa yiri waa nooc yar bucdiga ah ku sugan laakiin macnaha fiican waxaa weeyaan in la yidhaahdo saqaa'irtii waa loo dhaafayaa kabaa'ir hadduuna la imaanin oon iyadu loo dhaafaynin hadduuna toobad la imaanin kabiirada iyadu toobad baa lagu xidhaa iyo ina qofka uu la yimaado tooba nasuuxoo shuruuddeeday wadata marka waysadiisa waxay ku filan tahay saqaa'irtii dunuubta yaryareen maa lam yuuti kabiir hadduun la imaaninoo de kabiirada waysada shaqo kuma leh waa umuur kale iyo toobadkeen bay u baahan tahay wadalika kafaaradaasi iyo dembidhaafka waysada lagu heli addahra kulla waa sanadkoo idil xilli kastoo weysaysato waa ahaadaba oo aad waysadaadi hagaajiso dembigii baa ugu dhaafi ee maaha xilli gaara iyo makaan gaara iyo wakhti gaara iyo zaman gaara maaha ilaa yowmina waa sidaas wadalika dahru kullu waa fadligii ilaahay waasaca weeyaan oo cibaadadaasi nabiga calayh salaam uu sheegay wakhtiguu joogay saxaabadiisa ay ka qaateen innagana waa noo taallaa ajirkii waan helaynaa qال xdثna qتyبة بن سعيid وأحمد بن cabd الdبي qاala waxay dhaheen xadثna cabdالعaزيز wdاr wrdiy عan زayd بن أسلم الcadwي عan xmraan mawlى cثmaan qaala wuxuu yihi ataytu cثmaan بن cafaan baan waxaan u keenay biwaduءin weyso fatawضأ waa weysaystay uma qaala wuxuu yidhi ina الnaasa dad baa yataxadaثuun cثmaan بن cafaan baa hadalka wata dad baa waay saxaabadii buu ka hadlay dadka uu ka hadlay cثmaan uu soo gaaray ee uu zamanka ahayeen waa asxaabtii isagana saaxiibadiisa ahaa saxaabada nabigana ahaa ina naasan dad baa yataxadaثuuna waxay ku sheekeen can rasuulilahi nabiga alay slam axaadiia axaadii bay ka sheegayaan laa adri maahiya waxay tahay inaan ogeyn miyay halmaameen ma ziyaada ma waa bashareh aan war u haynin aniguse waxaan hubaa buu kuleeyahy marka ilaa anii anigu ra'aytu waxaan arkay waxyaalaha dabdiga qofka maaragtay dabdigiisa iyo xifdigiisa aad loogu garto waa inuu xawaasta alxawaas alkhamsa uu wax u tiiriyo ah, isnaad ilaxawaas alkhamsa marka wax loo tiirinaayo waan arkay iyo waan maqlay ilaa anii ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi sal allahu alayh wasalam baan arkay oo tawadaa weysaystay mila wuduu'i haada weysadan adigu aragtaan oo kale uma qaala wuxuu nabigu yidhi man tawadaa ninkii u weysaystay haakadaa sidaasi oo xubin walbaba dhaqa isbaaq la yimaada saddex saddex u mariya wixina madax masixiisa ka ufira lahu waxaa loo dhaafi ma taqadama min dembi dembigiisa wixii hormaray baa loo dhaafi wa kaanat salaatuhu markaas haddii weysadiiba lagu dhaafay dembigii yaryaraaya saqaa'irtii wa kaanat salaatuhu salaada uu tukanaya waxay noqon iyo wamashii socodka ilalmasjida uu socdo naafilatan ziyaada u noqonaysa ziyaada ajirkii dembi waa la dhaafay marka ziyaado iyo darajaad ayay u noqon ee ma aha salaaddii waajibkeed sunna isku bedeli ma aha ee waxaa loo wadaa haddii dembigii lagu dhaafay waysadii salaadan iyo cibaadadan kale xaggee geli waxay u noqonaysaa ziyaado ajir iyo tawaab oo daraja u noqonaysaa dembigii ila la dhaafi wa fii riwaaya ibni cabda ataytu cumaana baan u imaanay fatawalla waa weysas qala xadaana qutayba bnu saciidin wa abu bakr bin abi shayba usuhayr binu xarb walafdi qutayba wa abi bakr qaluu xadaana wakiic bnu jarax can sufyaan can abi nadr wasmahu salim bin abi umaya abi nadarkaas salim bin abi umaya can abi anasin abi anas abi anaskan imaamu malik in ayuu ahaa malik ibnu anas sooma ahaen anaskaas aabbihii baa marka hadda yaa xadiidkan warinaya anaskaa maalik aabbihii ah ninkii dhalay oo aabihii ah y abu anas la dhahaayoo loola jeedaa waa isaguna maalig baa la dhahaa isaguna maxaa la dhahaa maalig oo maalig ibnu anas imaamu daarihijra waa magaciisa maalig aabihii anas awogiisna maalig marka can abi anasin wa huwa binu abi caamir alasbaxi maalik ibn abi caamir alasbaxi jaddu maalik alimaam jaddu maalik alimaam yani imaamkii maaligaha awogiis wey ana cumaana cumaan binu cafaan tawadaa wuxuu weysaystay bilmaqaacid maqaacid meesha la yidhaahdo waa meel oo dabadaalis oo la fadhiisto oo masaajidka aan ka fogeyn oo la yaqaano reer madiine ay garan jireen yaa maqaacid la dhihi jiray ay fadhiisan jireen halkaasuu ku weysaystay masaajidka kama dheera fa qaala markaasu wuxuu yidhi alaa uriikum miyaana ina tusaynin markuu halkii fadhiista ku weystay mawduuca rasuulilah weysadii nabiga calayhi salaam ma ina tusaa haabaa ku jirta oo qofkii weysadii nabigaan ku bara kaara ku yidhaahdo maxaa ka fiican uma tawada waa weysaystay alaaan alaaan saddex saddex ayuu weysaystay riwaayadii baa kuu caddaynaysa tafsiilkeed masaxa inaan waxba tiro la sheegin wazaada qutayba fii riwaayatihi qaala sufyaan qaala abunadar wuxuu yidhi saalim bin abi umaya can abi anas oo maalik bin abi caamir ah wuxuu yidhi qaala wacindahu rajaalun min asxaabi rasuuli illah wacindahu cumaan binu cafaan markuu sidaa lahaa waxaa agtiisa joogay rijaalun rag min asxaabi rasuulillah asxaabada nabiga ka mid a hadalkaa uu yidhi iyo waysada uu ku tilmaamay waysada nabiga inay tahay way ku waafaqeen way ku waafaqeen marka waa sidii uu sheegay bay ku raaceen wey qaala xadaanaa abu kulayb maxamed bn اlcalaa waisxaaq bn ibraahim jamiican can wakiicin bay ka wariyeen ibn jarax qaala abu kurayb xadaanaa wakiic can miscar miscar ibn kidaam an an jaamicin ibn shadaadin an abi sakrata ahaa qaala samictu waxaan maqlay xumraan bnu aabaan mawla cumaan qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa adacu cusmaan bin cafaan waxaan u dhigi jiray u diyaarin jiray dahuura weyse qaadashadiisi weysadiisii ayaan u diyaarin jiray falamaa ataa alayhi famaa ataa calayhi ma soo marin yowmun maalin ilaa wahuwa yufiidu calayhi korkiisa wuxuu ku shubi jiray nudfa wax yaroo biyaah tan marka weysadii ma aha yufiidu calayhi nudfa waa qabays waay waa qabaysan jiray laakiin qabays kafiif ah, qabays khafiif ah biyo yar buu sidaas kuu shubi jiray oo nadaafadiisa iyo isqabayskiisa aad u badnaa cumaan bin cafaan wa qaala cumaan wuxuu yidhi xadaanaa rasuulullah rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam baa noo warramay cinda insiraafina markaan ka gadoonnay min salaatina haadihi salaadan aan hadda ka baxanay qaala miscar wuxuu yidhi uraaha alcasra casr baan u maleyne markaan ka baxnay salaadan hadda ayna tujiyay casarkaa waaga nabiga la joog yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu noo sheekeeyey faqaala wuxuu nagu yidhi maa adrii nabiga alay salaam ba hadalka wata nabigaa wuxuu yidhi maa adrii uxadiukum ma garanayo inaan uxadiukum iniin sheegi bishayin wax aw askutu inaan iska aamusi ah, inaan iniin sheegi wax iyo inaan iska aamusi ma garanayo usluubka xakiimkahe nabiga alayh salaam waxbarasha waxbaridiisa usluubu rasul sa sl alxasan fi tacliim qaabka wanaagsan ee waxbaridda ee nabiga ay ka mid tahay tan ayada haddii sidaa la yidhaahdo dadki o dhan waa baraarugeen indhaha la wada taagay waxaa nabiga calay salaam uu yidhi maka aamusaa mise waa inii sheegaa dilba saxaabadu walaax ayay maaragtay isdhex mariyeen qalbigoodii inuu sheego iyo inuu ka aamuso kay rajaxeen waa kan uxadiiu asagay u tafwiidiyeen uxadiiukum bishayin shay inaan inii sheegi iyo aw askutu inaan iska aamusi baan ma kala garanayo faqaala faqulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah in kaana khayran waxaaad qalbiga ku haysa ee darta noo she haduu khayr yahay faxadiana noo sheeg waxaanaga bishaara bishaaro ah khayr noo ah faa'iida noo ah qaban karroo la imaan karra hadduu yahay noo sheeg wain kaana hayra dalik waxaan khayr noogu jirin culays ugu keenaya hadduu yahay faallahu warasuuluhu aclam soo maarti aadaabta saxaabada fiir ilaahay rasuulkiisa yaqaana mayna dhihin hadduu khayr noogu jiro hanoo sheegin mayna dhihin ee waxay dhn allaya rasuulkiisa yaqaana xikmada ka dambaysa iyo wixii takaaliif oo nana saari annagu mar walba reeri baan unahay diyaar baan unahay wey diyaar baan u nahay laakiin khayr hadduu yahay asagu labada gacmood aan khayrun buuna sheegay nabigu alay salaam qaala wuxuu yidhi nabigu maa min muslimin qof muslima ma jiro oo yatadahar dahaaro qaadan lanna gaal dahaaro iyo weyse midna kama ansaxayso dahaaro iyo weyse midna kama ansaxayso waa cibaada cibaadana waxay u baahan tahay niyo niyada iyo cibaadaduna gaal kama ansaxdo marka maa min muslimin yatadahar fayutimu uhuura dahaaro qaadashada iyo camaliyada iyo duhuur la dhahaa dahuur haddii la dhaha la kor dhabana waa weysada iyo biyihii duhuur haddii la dhahana waa camalkii iyo shaqadii waa fa yutimu dahaaro qaadashadii iyo shaqadii ayadeedu qabanayay dhammaystiraya alladii dahuurkii kataba allahu calayhi ilahay ku dul ku waajibiyey fii aayati maaida ilahay uu sheegay faqsiluu wujuhakum aydiyakum ilaa akhirihi sidaa ilaahay uu waajibiyey oo qaar culamada ka mida ah waxay leeyihiin intaasi ayaa waajiba ah, wixii kale waa sunna ayaddu maynay sheegin madmada istinshaaq maynay sheegin istinshaaq iyo istintaar iyo maynay sheegin khilaaf marka qaarkood war waxay leeyihin aayaddu mujmal weeyaan waxaa caddaysa sunada waanzalna ilayka dikra litubayana linnaasi maa nuzila ilayhim ida tawadata famadmin ida tawadata famadmin xadiiu laqiid bnu samra alamru yufiidu lwujuub saarif mahayn halkaasi kuwana leeyihin marka khuruuja cala khilaaf markaad weysaysanayso iska sandaarso oo luqluqo fa yusallii qofkii tukadadeenna haadihi salawaat alkhams salaadahan shanta ah ee waajibka ah ilaa hadday dhacdo qofka sidaa intuu u weysaysta salaadii ku tukada kaanad waxay noqonaysaa dahaaradaasi kafaaraat dambi dhaaf lima baynahumaa salaadahaas waxa udhexeeya salaadii salaada kale duxulaysa u dhaafaya qaala xadaana cubaydاllahi bnu mucaadi qaala xadaana abi xa waxadaana muxamed muhana wbashaar qaala xadaana moxamed bnu jacfarin qaala jamiican dhammaan qaala qaalaada waxaa weeye marra waxaa weeyaan waa abiy ninkaa la yidhi muaad acambari mucaad ibnu mucaad alcambari mar iyo ninka la yidhaahdo moxamed ibnu jacfar qaalada dambe qaalada horena waa labada sheekhu muslim maxamed bn muana iyo bashaar qaal maxamed bnu jacfar maxamed bnu jacfar iyo ninka la yihaahdo mucaad bn ibn mucaad labadaasna qaalaha jamiican xadaana shucbay ka wariyeen can jaamic bn shadaad qaala samictu waxaan maqlay xumraan ibna aabaan yuxadiu asagoo warramaya xumraan abaa burda ayuu ka warramay abaa burdata alashcari wasmahu caamir caamir bin abi muusa alashcari abuu muusa alashcari baa dhalay fii hada almasjid masaajidka nabiga calayh salaam fii imaarata bishrin ninkii bishir la dhihi jiray xilliguu amiirka ahaa ee madaxda ahaa bishir ibnu marwan baa la dhahaa bishir ibnu marwan ah, ibnu yaziid ibnu mucaawiyata ibn abi sufyaan fii imaarata bishrin ana cuhmaan bnu cafaan qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi man atama alwuduu'a qofkii waysada dhammaystira kamaa amarahu llahu tacaala siduu ilaahay amray amarka ilaahay waxaa soo gelay axaadiistana way soo gelaysaa ila wamaa aataakum rasuulu faquduu wamaa nahaakum canhu fantahuu intaasa axaadiista o dhan baa soo wadageli marka kama amarahu llahu iyadana waa soo geli sida waysada nabiga calayh salaam ee faahfaahsan faasalawaatu lmaktuubaat salaadaha faradka ah yaa kafaaraatun lagu dhaafaa dembigiisa limaa baynahunna wax udhexeeyey baa lagu dhaafi bale weysadii baan soo maray inay salaaduna naafilo iyo ziyaado tahay haddii marka dembigiisa wax soo hareen salaadii hada xadiiu mimacaad walaysa fi xadiii gundar fii imaanati bishri kuma sugna walaa dikru maktuubaat marka dikru maktuubaadaasi riwaayooyinka kale soo maray ee sheegaya in weysadaba dembiga lagu dhaafayo wasalaatu takuunu bacda dalika naafila taasaa markaa fadliga ilaahay raxmadiisana waasaca ay tusaysaa iyo muxuu ahaa salaaduhuna in kabaa'irtaba lagu dhaafo ama ziyaade iyo ajir uu noqdo ayaduna wanaag iyo khayr bay kordhin xadaana haaruun bnu saciid alayliyu qaala xadaana ibnu wahbin cabdullaahi qaala wa akhbaranii mahrama binu bukayr can abihi aabihiisa bukayra can xumraan mawlaa cumaan qaala wuxuu yidhi tawada'a cumaanu bnu cafaama weysaystay yowman maalin wuduu'an xasanaa wayse wanaagsan xasanku marka ma aha wax adiga dooqaadiyo siday kula noqota maahee waa wax la raacayo waa sidii nabigu u weysaystay calayh salaam xubin walba sida loo dhaqi iyo inta jeera la dhaqi iyo tartiibka lagu samayni iyo mawaalaadka iyo inaan la kala engejinin usluubkaasaa la rabaa wuduu'an xasana uma qaala wuxuu yidhi cumaan raaytu rasuul la nabiga alayh salaam aan arkay oo tawadaha weysaystay faaxsana alwudua weysadii hagaajiyey isbaaq la yimid uma qaala wuxuu yihi man tawadaha haakada sidaas ninkii u weysaystaa sifatu wuduui nabiyi siduu nabigu u weysaysan jiray uma kharaja ila lmasjida masaajidka aada laa yanhazuhu asagoo uunan hinqinaynin kicinaynin bixinaynin ila salaatu salaad mooyeene waa weysaystay markaasuu kacay wax kale ooma kacaayo salaad soo tuko ma u kacay qufira lahu waxaa loo dhaafaya qofkaasi maarata la imaaday acmaashaas wanaagsan iyo xusul qasd qasad wanaag iyo niyad wanaag iyo camal wanaagsan buu la yimid qufira lahu maa khalaa ee maamada wixii tagay oo min dembihi dembigiisaa ayaa loo dhaafaya dembigiisa wixii tagay oo hormaray aa loo dhaafi qaala waxadaanii abu aahir wayunis bn cabdilacla qaala waxay yidhahdeen akhbaranaa cabdullaahi bn wahbin can camr bn xaari ana alxukayn bn cabdillahi اlqurashi xadaahu ana naafic bn jubayr wcabdullahi bn abi salamata xadaahu ana mucaad bn cabdiraxmaan xadaahuma can xumraan mawla cuثmaan ibn cafaan can cuثmaan bn cafaanin radi allahu canhu waardaa qaala wuxuu yihi cuثmaan samictu rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam nabigaan maqloo yaquulu leh man tawada'a lisalaat salaad darteed ninkii u weysaysta faasbaqa alwuduu'a weysadana dharjiya isbaaq yacni dhammaystira oo tira ahaan iyo taya ahaan labadaba hagaajiya tiradii saddex saddex xubin walbaba tayadana la yimaada maanaa alguru wataxjiil la yimaada oo xubnihiina si fiican u gaadhsiiya meeshii waajibkeed dhaafiya wejigii si fiican u gaadhsiiya isbaaq baa la yidhaahday uma mashaa ila salaati salaada u socda salaaddii almaktuuba faradka ahayd sallaahaa salaaddii tukana maca annaasi dadkii la tukana jamaaca ku tukada ow maca aljamaacati wa shakuraawi isku mid weeye ow fi lmasjidi ku tukada masaajidkana jamaaca lagu tukadaaye gafara allahu lahu ilahi wuxuu dhaafaya dunuubahu dunuubtiisii riwaayaadkaas oo dhan cuhmaan binu cafaan rwaada warinaysa tasarufkooda iyo ikhtilaafu riwaayaadkooda iyo ziyaadaad iyo nusqaan iyo sida ay kala yihiin buu musanifku hal meel kugu soo aruuriyey marka shaahid iyo adkayn iyo mutaabacaad iyo xoojin iyo tafsiir iyo caddayn bay isku wada yihiin baabu salawaati alkhams salaadaha shanta naam haye ya kayga horta aan ka fiirsadayso meelora kuso dhafa hada xadiiu macaad walaysa fi xadiii mundar fi imaarati bishri waladil maktuubaat haae soma naxrin ya ha ah, sheekh hajir waa yahay baarak allah wafaqak allah ayib xaggeen maraynay baabu salawaati alkhamsi waljumca ila ljumca salaadaha shanta ah iyo jumcada ilaa jumcada kale in dembiga lagu dhaafayo wa ramadaanu ilaa ramadaan soonka aad si u soontay iyo ramadaan kale mukafiraat waxaa lagu dhaafay ilaa inta udhexaysa majtunibat ilkabaa'ir inta kabaa'irta aad ka fogaatay kabaa'ir haddaa aad ka fogaato iska ilaaliso saqaa'irta waxaa ku filan salaadahood hagaajiso weysadooda hagaajiso soonkaadii arrimahaasa ku filan jumcadii qaala xaddaana yaxya bnu ayuub qutayb bnu saciid wcali bnu xujr kulhm an ismaaciil qaala ibn ayub wuxuu yihi xadaana ismaaciil bnu jacfar abarani cala bn cabdiraxman bn yacquub mawla xuraqa xuraqada waa qabiil can abiihi can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam qaal asalaatu alhamsu salaadaha shantaa salaad macnaha waa jinsiba hadda laga hadlaya salawaad bay ka dhiganta asalaatu alhamsa ay asalawaat alhams salaadaha shantaa waljumcatu jumcadood la timaado ila jumca laga gaaro kafaaratun waxaa lagu dhaafi limaa baynahuna inta udhexaysa maa lam tugsha lkabaa'ir haddaan kabaa'ir lagu dhicin xadaana nasr bn cali اljahdami qaal akhbarana cabdillah cla qaal xadaana hishaam can muxamedi can abi hurayra can nabi sal slam qaal asalawaat alhamsu wاljumca ila ljumca kafaaraatun waxaa lagu dhaafaa limaa baynahuna inta udhexaysa qaala xadaanii abu daahir wahaaruun ibnu saciid اlayli qaala akhbarana ibn wahbin can abi skr ana cumar ibnu isxaaq mawla zaa'idata xadaa can abiihi ayuu ka waramay can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam kaana yaquul wuxuu dhihi jiray asalawaat alkhams salaada shanta wاljumcatu ila ljumca jumcada iyo jumcada inta udhexaysa wa ramadaan ila ramadaan mukafiraat waxay dhaafayaan ilahay ku dhaafi maa baynahum inta udhexaysa oo dunuubah oo saqaa'irah bidaliil in saqaa'irda loola jeedo idajtaniba alkabaa'ir idajtanaba qofka hadduu ka fogaada alkabaa'ir kabaa'irta dunuubta waaweyn baa la yidhaahdaa ee ama lacanad ay ku soo aroortay ama cadho alle ama cadaab lagu goodiyey ama xad iyo muxuuha xuduudda il alle ay ka waajibto kuwaasa waxaa la dhaha kabaa'ir ee aad iyo aad loo waaweyneeyey akbaru lkabaa'ir oo kale muubiqaadka oo kale macnaha dunuubta noocaasa saa loo weynaya kabaa'ir la yidhaahdaa baabu dikri lmustaxab dikriga sunnada ah caqiba alwuduu'i weysada gadaasheeda haddii la weysaysanayo weysadaas aad weysaysanayso laba dikri basay leedahay waxa saxda ah ee soo arooray ee haabitka nabigeena ka sugna waa laba bas midna waa lagu bilowdaa midna waa lagu khatimaa midda lagu bilowdo albasmala waa bismillahi inaad markaa weysanayso bismillahi inaad tidhaahdo liannu laa wadua liman lam yadkur isma allahi waa soo aroortay xadiid saxiixa ayaa soo arooray khuruuja can alkhilaaf marka inaad bismillahi tidhaahdo waa dikri dikriga labaadna marka salaada aad weysada aad bogto weysada aad bogto oo midda hadda musanifku unoo baabaystaye iyadana waa lala imaan labadaasa marka mashruuca ama in xubin walbaba dikri gaara lala imaado sida kutub ulfuruuc iyo fuqahada qaarkood ay la yimaadeen oy sheegaan wax saxiix oo haabitoo sugan kuma jiro xataa imaam الnawowi raximah اllah wa ibnu salaax labadaba waxay leeyihiin lam yahbut min aladkaari shay wax ka ansaxay ma jirto waxaan dabcan labadan ka ahayn labadan waxaan ka ahayn oo maalan markaad wejiga la dhaqaayo oo kale in la yidhahdo allahuma bayid wajhi yowma tabyadu wujuuhu wataswadu wujuuh midigta markaad dhaqaysana aad tirahdo allahuma acdinii kitaabii biyamiinii waxaasibnii xisaaban yasiira wagayri dalika min aladkaar oo aad xubin walbaba aad raaraacinayso taas ayadaa wa ma sugna ma sugna inaad markaa bismi illaahi ku bilow waysada kadibna ducadan iyo adkaartan la imow xadaanaa moxamed ibnu xaatim bnu maymuun qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy xadaanaa mucaawiya bnu saalixin can rabiica yani ibnu yaziidin can abi idriis alkhawlaani caaidllahi bn abdlah caa'idullahi bn cabdillahi alkhawlaani can cuqbata bni caamir aljuhani radi allahu canhu xaa xadaanaa abu cumaan can jubayr bni nufayr can cuqba bni caamirin qaal kaanat calayna wuxuu leeyahay cuqba waxaa korkaa annaga ahayd ricaayat libil geel raaciisa geela raaciddiisa ayaa nanaga rabay oo nanoo diray oo mas uuliyaddaasaa nana saaray geelaas mid ayaga ay leeyihiin oo isku dardarsadeen iyo mid masaalixda caamka ay leedahay oo sida zakadii iyo jizyadii iyo muxuu ahaa eh, eh, haniimadii iyo faygii iyo lamada waa dhici karta xoolahaas markaa muslimiinta uma gacanta ku hayn jirta oo raaci jirta raaciddii marka si xoolihiina loo raacdo aana loo habsaaminoo waxbarashadii iyo cilmigiina looga habsaamin saxaabada dadaalkooda fiir markaase waxay dhahen intuu nawoga baxayntiisa ama sicihiisa u raaci lahaa intaan isku darsanno xoolaha aan ku moorkaysanno oon ku maalmaysanno maalinba nin ha raaco inta kalena xalqada ha sii tagaanoo cilmiga ha sii dhegaystaano markaa wuxuu ku dhaaf hal cashir ha noqdo intaad maalin walba cashir laa noqon laheed oo xoolihiimaan ku maqnahay ay noqon laheed oon xujo ku ahayn marka looxjiifkaa dhaama cilmi la'aan iyo waxbarasho la'aan iyo aqoon la'aan adoo loxjiitaa ku dhaanta oo markaas markaa maalina maqnaada maalina wax barta mar aroortii iska akhrista mar inta kalena cashar casharada kale kama yaa kuu dhaanta kaanat calaynaa ricaayat libil geelaan raaci jirray fa jaa'ad waxaa timid nawbati aniga moorkadaydii iyo maalintaydii iyo xilligii laga raba inaan raaco ilan waa wareegtee meertadaydii baa timid farawaxtuha intaan raacay soo daajiyey yaan farawaxtuha soo xareeyey bicashiin xilli galaba qoraxda xilliga ilacadooga galaba waa soo xareeyey cash oo de dadku dhaqankiisa waa kala duwan yahay soomaalida qaar geela waad artay xilligay soo xareynayaan dumaantoo dhan daaqo ayaa haddana habeenkii niskiis la gaarsiinaya markaasaa ilmihii yaraan rafaadi kuwii guriga joogayna saaxanayaan intaasoo dhibaato iyo khatar ahna waa la waajihi marka arrintaasna waxooga waxaad moodaa in ziyaado iyo mubaalaqa ay ku jirto ah, ziyaado iyo mubaalaqa inay ku jirto geela laftirkiisa wuxuu ogaan in caawa uu miran doono sidii la rabay ooma daaqaayo haddii casar in la tuuri oogyahay sida lood iyo arig oo kale intuu daaqo haweeshiisa dhaansado ayuu soo xaroon lahaa markaa farawaxtuhaa bicashiyin gala baan keenay buui fa kuntu faadragtu allah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan soo gaadhay markii uu xareeyeyba toos wuxuu u aaday nabiga calayhi salaam iyo inuu wax ka dhagaysto wax ka maqlo cashirkii ka maqnaaba yaa ku taagan faadragtu rasuula allah nabiga calayh salam baan u iman qaa'iman isagoo taaganaya yuxadiu naasa dadka u akrinaya oo xaalad kastaba nabiga ilan hadalkiisa oo dhan baa waxyi iyo diin ahaa asagoo markan taagan oo saxaabada u sheegay saxabadna ay ku wareegsan yihiin faadaragtu waxaan ka gaaray min qowlihi hadalkiisa asagoo le muslimin qof muslim ma jiro yatawadau weysaysanaya fa yuxsinu wuduu'ahu weysadiisana hagaajinaya fuma yaquumu istaagaya fa yusallii ragcatayn laba ragcadood tukanaya muqbila calayhima asagoo qaabiliyey biqalbihi qalbigiisa iyo weji wejigiisa wejigiisa iyo xubnihiisana ayna dhadhaqaaq iyo dakardhabad iyo ayna lahayn oo xasillan yihiin qalbigiisana ay ku jirto ilaa hadday dhacdo qof sidaas dartaa la yimid wajabad lahu ljanna janna u waajibtay inta isagoo marayaan la soo kowsaday buui qaala markaasuu saxaabigii fiiri farxa faraxa uu farxay faqultu waxaan idhi maa ajwada haadihi kor buu u qaaday maa ajwada maxaa ka wanaagsan haadihi arrintan camalkaa yaridiisii iyo bal ajarka lagu helay fiiri fa idaa qaa'ilun qof hadlay yaa bayna yaday hortayda yaquulu wuxuu ka yidhi allatii qablaha kelimadii ka horraysay baa ajwado ka fiican midan ayadaa mid middaasi ka sii ajir badan oo ka maaratay qiimo badan ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam noo sheegay oo adiga ay ku dhaafay adig ku dhaafay marka cumar radia allahu cala sna dowrkiisi cilmigii la gaadhsiiyey buu sii gaadhsiin rabaa fa nadartu waan fiiriya qofka ila hadlaaya eele midaad soo gaadhin baa kasii ajwadsan fa idaa cumar waaba cumar bnu khadaaba qaala cumar marka waa diyaar inii anigu qad ra'aytuka waxaan ku arkay cuqbow ji'ta aanifa mar dhow inaad socotay baan arkaayay oo in wax ku dhaafeen ayaan ogaa iyo midda sar oola booday qaala wuxuu nabiguna yidhi oo ku dhaaftay maa minkum idinka mid maaha min axadin qof yatawadau weysaysadoo fa yubliqu ku dheeraan ow amase fa yusbiqu waa isku macno oo ku xeeldheeraanaya alwuduua weysada uma yaquulu dhahaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabdullahi warasuuluhu saa dhahaya addoon intuu weysaysta tawxiidka la imaan kalimat likhlaas ashhadu an laa ilaha illa allah waxaan qiri oon yaqiinini oo kaani ushaahid arkaayo an laa ilaha macbuud xaq lagu caabudo ila allahu alla ahayn inuusan jirin wa ana muxamadan nabi maxamedin cabdu cabdullah inuu yahay rasuulu inuu yahay qofkii intuu weysaysta intaa la yimaada ilaa futixad lahu waxaa loo furi abwaab ljanna jannada albaabaheeda athamaaniyatu ee sideeda yadkhulu wuxuu ka geli min ayiha shaa mid duu rabuuna ka gelaya taasuu nabiga sala allah alay waslam albaabaha jannada loo ballaqi miduu rab inuu ka geliy fadlun cadiim iyo ajir aad u weyn weeyaan ajir aad u weyn weeyaan xadiidku wuxuu noo caddeynayaa wuxuu noo caddaynayaa jannada albaabaheeda sideed inay tahay jahanaba iyo naartana meeqa wey lahaa sabcatu lahaa sabcatu abwaab sameen sideed b toddoba toddoba way naarta jannadana waa sideed mar walba fadliga ilaahay raxmaddiisaa ka waasacsan qadabkiisa iyo caradiisa iyo ciqaabtiisa sideed weeye jannada naartuna toddoba weeyaan dayib xadiidku waxaa kale ou noo ishaaray aahaara alxisiya maca adahaara almacnawiya haddii aad xisigii iyo daahirkii aad dahaaro qaadatood weysaysatay inaad tawxiidkii iyo tajdiid liimaan iimaankaad cusboonaysiinayso oo qalbigaada iyo iimaankaadina aad dahirayso shahaadada inaad cusboonaysid oo la imaato ashhadu an laa ilaha illa allah taas weeyaan waysada aad la imaato daahirka aad dhaqday xubnihii iyo ashhadu allah munaasabadaasa ka dhexayso midna daahirkii midna baatinkii kamaalkaas iyo qiimahaasa ka baxaya iyaduna taasaa ka soo saxaabada xifsigooda iyo dadaalkooda ay khayrka iyo cilmiga ku dadaali jireen waxadaana abu bakr bin abi shayba xadaana zayd ibn اxubaab xadaana mucaawiya bnu salix can rabiica bn yaziid can abi idriis alkhawlani caa'idullahi wa abu cuثmaan an jubayr bn nufayr bn malik alxadrami can cuqba bn caamir اljuhani ana rasuula اllahi sala اlah alيه waslam dakara milahu hayra anahu qaala wuxuu ziyaadiyey man tawada'a qofkii weysaystay buu nabigu yidhi faqaala yidhahda ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh qofkii yidhaahda sideedda albaaba jannada loo furaya waxaa uu ku ziyaadiyey tirmidi tirmidi wuxuu ku ziyaadiyey biisnaadin xasan e, ku ducaysta raaciya allahuma ajcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutadaahiriin allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutadaahiriin intaana way fiicantaha inaad raaciso inaad raaciso marka e, ducadaasi qofkii la yimaadaa sideedda jannaa loo fur albaab jannada loo baraqaya marka albaabaha sideedda ah waxaa ka mid a ah baaburayaan waxaana soo aroortay laa yadkulu ila saaimuun ah, saaimiin maa ka geli sideedii abaabul ninkan weysaystay waa la ballaqay marka waxaa weeyaan jaaizada iyo abaalgudka iyo faraxa calaa ru'uusi alashhaad dadka sida loogu kala qaybinayo iyo sida loo kala isyaanaysan yahay ee maraatibta iyo darajada loo kala leeyahay yaa marka hore laga hadlaya markii dadka saa'imiinta la abaal mariyo ma lama dhihin kadib kadib albaabkaasi ayagu muqaasku yahay waxaa loo ballaqaya kuwii kale dad badan baa jira oo sideeda albaab abubakr baaba ka mid a radia allahu canhu arda oo sideed albaabba in loo furaayo nabigu alay salaam uu sheegay acmaal badan baa jirta oo lagu sheegay in jannada albaabaheeda sideedda ah qofka loo khiyaar gelin oo loo ballaqi oo miduu rabo uu ka geli ayaa lagu sheegay tanna tanna kuwaasay ka mid tahay wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam cala muxamed